الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير allah subxaanahu watacaala waxaa ilaahay aayaadkan ku caddeeyey bini aadamka haddii ilaahay uu u waasicin lahaa amba u ballaadhin lahaa risiqa aad inay keeni lahayd xadgudub iyo kibir iyo qoob inay keeni lahayd allah wuxuu yidhi walow basada allaahu alla hadduu u fidin lahaa alrisqa risiqa hadduu u fidin lahaa licibaadihi addoommadiisa hadduu u fidin lahaa labagow way qooqi lahaayeen amba way ku kifri lahaayeen fi lardi arlada dhexdeeda ayay ku kibri lahaayeen walaakin ha yeeshee yunazilu alla wuu soo dejiyaa risiqa biqadarin ay bimiqdaar qorshe ayuu alla ku soo dejiyaa maa yashaau wuxuu doono alla soo dejiyaa biqadar ay bimiqdaarin buu alla soo dejiyaa qorshe ayaa alla ku soo dejiyaa maa yashaau wuxuu doonabaa ilaahay soo dejiyaa subxaana qadarka aanay ku kijayn amba aanay ku qooqaynin baa ilaahay soo dejiya innahu alleh bicibaadihi addoommadiisa khabiir allaha xogogaalka ku ah weeye basiir ee arkaya wa huwa alle alladii midka weeye yunazilu dajiya alkayfa roobka waa ilaaha soo dejiya min bacdi maa qanabuu quusashadooda dabadeed ama min bacdi maa qanabuu intay quusteen dabadeed ilaaha soo dejiya roobka weeye wa huwa alla aladii midka weeye yunazilu dejiya alkayfa roobka min bacdi maa qanaduu intay quusteen dabadeed ayaa ilaahay uu soo dejiyaa subxaanahu wa tacaala wayanshuru wuu firdhiyaa raxmatahu raxmaddiisa ayuu alleh faafiyaa wa huwa alleh alwaliyu allaha dhoweeye ee addoommadiisa xiga alxamiid waana allaha xaqa u ah u leh in la ammaano yani alwaliyu ilaaha addoommadiisa maamula weeye mutasarifka ku ah ee ku maamula waxa iyaga anfacaya adduunyadooda iyo aakhiradeedaba waana ilaaha xaqa ule in la ammaano weeye wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah khalqu asamaawaati saadka abuuritaankooda baa ka mid ah waalardi arlada abuuriddeeda ayaa ka mida wamaa wa khalqu maa kii abuuriddiisa ayaa ka mida aayaadka ilaahay basta uu faafiyey alleh fiihimaa samada iyo arlada dhexdooda uu ku faafiyey oo min daabba ah wax dhaqaaqa ah min daabba wax dhaqaaqa ah ayaga laftigooda waa aayaadka marka addaabba hadda waxaa loo jeeda almalaa'ika insiga jiinka saa'irulxayawaanaadka intaba waa loo jeedaa wa huwa alle calaa jamcihim kuwaa uu faafiyey amba arrada dhexdeeda uu ku sayray amba samadaba kulmintooda wa huwa alle calaa jamcihim kuwaa kulmintoodana idaa yashaau markuu doono qadiir allaha kala weeye subxaana wa tacaala qadiir qaadirka ilaaha ku aweeye ah subxaana isagun baa keeni goob qura goga qura ayaa ilaaha ku tegin doona wamaa asaabakum wixii idin haleelay ee min musiibatin ay maaragtay ah tamiis buu noqonayaa wamaa asaabakum wixii waxaa idin haleela ee min musiiba ah dhibaato ah fabima ay fabisababi maa kii sababtiisa ayuun buu idinku dhacay kasabad ay shaqaysatay aydiikum gacmihiinnu ay shaqayseen wayacfu alla wuu dhaafaa can kafiir in badan oo dembiyadiinna ana alla wuu dhaafaayo idinkuma ciqaabo allah idinkuma ciqaabo subxaana wa tacaala wamaa antum maydaan ahaanin bimucjisiina allaha qadar bimucjisiina allaha alle kuwa cadsi kagu ridaya amba wahsi gelin kara fil ardi arlada dhexdeeda ka baxsan kara amba bimucjisiin kuwa baxsan kara maydaan ahaanin ambaba alla wahsi gelin kara fil ardi xaalaad ku sugnaatee macnaa ma wahsigeli kartaan oo kama baxsan karaysaan ee ilaahay subxaanahu watacaala arlada dhexdeedii insici qaaduuye allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala wamaa lakum idin ma ahaan min duuni illaahi alla sokadii min waliyin ay weliyun mid arrintiinna maamula oo idiin dhow idinma ahaanin iyo walaa nasiir mid gargaaraatoona idinma ahaanuhu wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mida ah kutusaya ilaahay sharinimadiisa ayaa awooddiisaba aljawaar kuwa socda waa jamcu jaariya waana ism faacil kaas saa kale loogu tamciyaa waa doonyaha iyo maraakiibta iyo wixii la mida ah. wey wa min aayaatihi ilaahay aayaadkiisa kawniga ah weeye aayaatu alkawniya alaayaat alkawniya waxaa loo taga waxyaabahan ilaahay subxaana watacaala adduunyada uu dhigay ayna tusaya ilaahay awooddiisa iyo kelinimadiisa wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah aljawaar kuwa socda baa ka ah fi lbaxri badda dhexdeeda socda kaal xaala kownihinna kalaclaam xaal aad moodo buura oo kale waa jamcu calam kalaclaam xaal aad moodo buura oo kale kaljibaal oo markay maraakiibtaas iyo bahalahaasi badda ay marayaan waxaad moodaysaa jilaal baad moodaysaa xilliga ilaahay qur-aanka soo dejiyeyna dadaa la isticmaalaya waad garanaysaa wax yar yarba iska ahayn laakiin maanta kuwa maraya iyo kuwa beri mari doona intuba dee wax kale ayay noqon doonaan kaljibaal in yashac hadduu doono yuskin wuu soojin alriixa dabaysha in yashac hadduu doono yuskin wuu xasilin alriixa dabaysha dabeyl wax u taraysa oo dooniyihii riixaysaa iyo ilaahay soojinay oo hadduu xasiliyo fayadlalna waxay noqon rawaakiba kuwii fadhiista calىa dahrihi ay calىa dahri اlbaxri badda dusheeda kuwii fadhiistay ahaan in yasha hadduu doono yuskin wuu xasilin arriixa daraysa oo fayadlalna way noqon doonihii rawaakida kuwa fadhiista calىa dahrihi ay calىa dahri اlbaxri badda korkeeda iska fadhiisan doonaa calaa wajhi ilmaa ina fii daalika taas ayay ku sugan tahay la aayaad aayado lagu cibro qaato oo ilaahay awooddiisa iyo kelinimadiisa iyo inuu cibaado xad u leeyahay aayaadkaas waa ku sugan yay ugu sugan yihiin likulli sabaar mid samir badan dhammaantii shakuur oo mahadnaqid badan ilaahay subxaanahu watacaala u mahadnaqa marka insaanku laba xaalo ayuunbuu ku jiraa xaaladda uu dhibaataysan yahay ee shiddada iyo musiibadu ay jirto inahu sabaar waa mid sabir badan weeye xaaladda uu laga yahayna shakuur waa mid mahad celin badan waa arrintii mu'minkaa rasuulkuna uu ku sifeeye salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka haddii aad niyadda ku haysatay in doonyaha maanta aanay dabayni wadin bal eegsan dambana xataa haddii nukuliyeer wado aw amase hadduu doono wain yasha hadduu doono yuubiq wuu halaagi hunna goonyahada hunna maraakiibtaba wuu rog haddaad u haysato daaran dabayl socon baa jooga dee ilaahay halaagiisiba wuu sogaayo ogow aw amase yuubiq wuu halaagi hunna goonya maraakiibtii muxuu ku halaagayaa bimaa kasabu waxay shaqaysteen dadku bimaa ay biladii bisababi aladii kii sababtiisa ayuu alle ku halaagi kasabu wayacfu wuu dhaafi alleh can kaiirin wax badan hadduu doono wayacfu wuu dhaafi hadduu doono can kaiir wayaclama jumlada qadaran ayaynu ku cadfayna wuxuu ilaahay sidaa u yeelayaa u halaagayaa liyamtaqima acdaa'ah sida cadowgiisa ilaahay uga aargoosto iyo wayaclama waliyaclama sidaa dhan asaasay ku cadsan tahay cilada wayaclama liyantaqima si uu ilaahay uga arguto cadowgiisa iyo wayaclama waliyaclama si ay u ogaadaan aladiina kuwu yujaadiluuna doodaanba murma si ay u ogaadaan fii aayaatinaa ku murma aayaadka iyaga maaragtay horjoogsigooda iyo beenintooda inay ogaadaan maa lahum ayaga inaanu u sugnaanin kan ayay ogaanayaan maa lahum ayaga inaanu u sugnaanin min maxiis carab amba min maxiis meelay u carararaantoona inaanay u sugnaanin oo cadaabka ilaah iyo ba'sigiisa inaanay ka badbaadayn famaa uutiitum waxaa laydin siiyey ay famahma famaa uutiitum waxaa laydin siiyo oo min shayin ah macnaa wax un adduunyadan uun yaalla weeye inaan adduunyada lagu kalsoomin oo aan lagu daganin famaa uutiitum waxaa laydin siiyey ee min shayin ah yacni daadiyown ah famataacu alxayaati nolosha raaxadeeda weeye addunyaa gaaban wamaa midka ifada ka dhigo wamaa midka cinda allaahi alla agtiisa ku sugan ayaa khayrun u khayr badan kaasaa ka khayr badan adduunyada waxa yaalla wa abqaa isaga ayaa u baaqinimo badan waa abqaa isaga ayaana u baaqinimo badan una khayr badan ayo liladiina kuwii buu u baaqinimo badan yahay una khayr badan yahay liladiina kuwa ayuu u khayr badan yahay aamanuu alla rumeeyey iimaan dhab oo sharciya la yimi wa calىa rabbihim rabbigood uuna yatawakkaluuna cuskada ilaahay unbay cuskadaan subxaanahu wa tacaala caqiidadooda shaki iyo balbala midina kuma jirto waxay yihiin kuwa ilaahay subxaanah wa tacaala isku xidha rabbibay cuskanaan wladiina liladiina kaa horay ku cadfan tahay fii maxaliljar buu yaallaa wladiina waliladiina kuwii buu u khayr badan yahay wladiina waliladiina kuwii buu u khayr badan yahay yajtanibuuna yajtanibuuna ka fogaada kabaa'ira alismi dembiga kii sawaabay kabiira alismna waa la akhriyaa oo mufrad ah kabaa'ir alismi dembiga kuwiisa waaweyn kuwa ka fogaada ayaa ilaahay ayuu u khayr badan yahay iyo waalfawaaxisha kuwa foolxumada badan dembiyada foolxumada badan alfawaaxish waa jamcu faaxisha ah, maarkaysa kuwaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay agtiisa waxa yaallaa u khayr badan yahay ma arkaysa waa dunuubtoo dhanba ka tegaya allah wuxu uhi subxaanahu watacaala wa idaa maa qadibuu markay cadhoodaanna oo waidaa maa qadibuu markay cadhoodaanna hum ayagu yakfiruuna iska dhaafa cidday u cadhaysnaayeen oo wahum ayagu yakfiruuna dhaafa oo iska saamaxa ciday u cadhoodeen macnaa sajiyada amba dabeecadooda asajiya oo dabeecadda halkaynu ka nidhaano ayaa waxay tahay inay had iyo jeer ka joogtaan dadka iyaga dhibaateeya waayo waad ka garanaysaa rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi man taqama linafsihi qob ilaa an tuntahaka xurumaat illaah xurumaat allaahi ma arkaysa ilaahay subxaana watacaala haddaan diintiisa meel lagaga dhicin oo aan horin waxyaabuu ilaahay xarimay aan la fiilin rasuulka ilaahay laftiisa uma aargoosanin waaladiina kuwiibuu u khayr badan yahay kawa hore ku wada xib macalsarkaari waaladiina kuwiibuu u khayr badan yahay istajaabuu ajiibay lirabbihim istajaabuu maqlay ee adeecay lirabbihim rabbigooda ajiibay macnaa adeecay ilaahay iyo rasuulkiisa subxaanahu tacaala oo wa aqaamuu sifaabadii bay ka mid tahay wa aqaamuu toosiyey saxay assalaa salaadana oogay macnaha si rasmiya ula yimi oogiddu waa maxay waa salaadii bay sidii rasuulka ilaahay u tukadhay bay u tukadeen way toosiyeen kuwaas ayuu u khayr badan oo wa amruhum amarkooduna shuuraa uu yahay wada tashi oo wa amruhum arrinkooduna shuuraa uu yahay wada tashi baynahum ayaga dhexdooda ah yacnii washaawirhum fi lamri ayaa ilaahay markale rasuulkiisa faray marka amruhum shuuraa baynahum yacnii arrinba ma gaadhaan ilaa ay ka tashadaan si ay aaraadooda isugu geeyaan waa meelaha aan nasku jirin masalan sida xuruubka oo kale iyo waxyaabaha la midka ah wamaa jaraa mijraaha ayay ka wada tashan jireen rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dagaalada iyo wixii la mida ah asxaabtiisa uu weydiisa uu weydiin jiray uu tala uga weydiiyo ayuu u su'aali jiray ma arkaysa allah wuxuu uhi subxaanahu watacaala kuwaas wey wa mimaa kii wax ka waa tabciidiya wa mimaa kii wax ka mid ahna rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay yunfiquun way bixiyaan baa ilaahay wa yunfiquuna way bixiyaan mimaa kii qaarkii bay bixiyaan rasaqnaahum aanu ku arsaaqnay waaladiina kuwii buu u khayr badan yahay idaa asaaba hadduu haleelo hum ayaga albagyu dardaro iyo tacadi hum ayagu yantasiruuna gargaarsada yantasiruun gargaarsada ee dawx iska dhiciya yantasiruun hishada waxbay iska dhicinayaan oo yani maaha mawqifka fiihim alquwa yani awood bay leeyihiin quwat lintifaar inay cadowgooda iska dhiciyaan cidda ku xadgudubta amba dulmida ayay iska celiyaan ma arkaysaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ku qabtay xadiiskakiidanka maala rasuulku iska afiyey satatin inay qaskooda maaragtay caamil xudaybiya usoo qaftay waad garan karaysaa waa ki sii daayey waa rasuulku iska saamaxay qawrat ibnu doonay inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dilo daba rasuulku siifo iktarada sayfahu wahuwa naam rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kadaalika iska afiyey labid ibnu casab ninkii rasuulka ilaahay sixiray uu iska saamxay wa maca haada haddana ilaahay kuma canaananin ma arkaysaa marka haddana marxaladda wax isku celintu ay daruuri tahay waa in qof wax iska celiyo maaha inaad noqoto qof hoganaya qof hoganaya inaad noqoto maaha allah wuxu uhi subxaanah wa tacaala wajazaau sayi'a xumaanta abaalkeedu sayi'atun waa xumaan miluhaa ayaga oo kale ah yani qofku hadduu ku xumeeyo adiguna iska dhici culimmadu waxay leeyihiin ayadda waxay tilmaamaysaa sharcinimada qisaaska waxaana manduub ah oo sunno ah in haddana fadliga lala yimaado cafigo layska saamaxo haddana qofku hadduu qof ilkaa ka rido waa in looga rido hadduu isha ka rido waa in laga rido intaba allah wuxuu leehi subxaana wa tacaala wa jazaau sayi'a xumaan abaalkeedii sayia waa rumaan milahaa iyadoo kale ah faman cafaa qofka saamaxa wa aslaxa hagaajiya isagii walaalkii waxaa ka dhaxeeyey fa ajruhu kaa ajarkiisu cala allah oo qofka hadduu mumin yahay inaad iska saamaxdaa wanaagsan cala allah inahu alla laa yuxibu ma jecla aaalimiin kuwa aalimiintaha ilaahay ma jecla walaa dulisaman almuctadiin ilaahay ma jecla qofka rumaanta bilaabana wey almuctadiu bisayica kaasuu noqonaya marka qofka muslimka ahi had iyo jeerale intuu qofka walaalkiiya saamaxayo ismaa wuxuu ku helaya walaal wamaa saada allaahu tacaala cabdan bicafwin ila cizza walaalkaaga muslimkaag maaragtaadelaysaa karaas adeelaysa ilaahay ma sacla subxaana wa tacaala walaman walaamr ibtidaa walaman qofka inkasara hiinshada bacda dulmihi intii la dulmiyey dabadeed masdarku wuxuu u idaafaysan yahay mafcuul ah, walaman qofka intasara hiishada bacda dulmihi intii la dulmiyey dabadeed fa ulaa'ika kuwaa hiishaday ee wax iska dhiciyey maa calayhim korkooda ma ahaanin min sabiil dembi ay min xaraj wax dembigoo korkooda ahi ma ahaanin ayaa allah yidhi subxaana inama asabiilu cadaabku wuxuu yahay amba dembigu ay inama alxarasu waalcanab inama asabiilu dembigu wuxuu yahay dembiga amba dariiqa alla wax ku ciqaabaa wuxuu ahaaday cala aladiina kuwii dushooda yadlimuuna dulmiya annaasa dadka dulmiya annaasa dadka dulmiya wayabguuna doona bilardi arlada ilaahay dhexdeedana ku doona fii kayri amba wayabquuna kibra fi lardi arlada dhexdeeda ku gardarooda bikayri alxaqa xaq darro ilaahay subxaanahu watacaala kuwaas ayaa dariiqu wax ku ciqaabaa uu dushooda yahay kuwaasuu dushooda yahay baa allah yihi subxaanahu watacaala maarkaysa ulaa'ika kuwan gardaroonaya lahum waxay leeyihiin cadaabay leeyihiin cadaabkoo aliim ay mu'lin wax xanuujiya waayo allah subxaanah wa tacaala dulmiga iyo ehelkiisaba wuu ceedeeyey ma arkaysa haddana ilaahay wuxuu bilaahay subxaana wa tacaala inuu qofka ugu yeedho cadfiga iyo safxiga inuu qofka iskaga jeesto maarata qofka walaman qofka sabara samra ka samra dhibaatada loo geystay wakafara dhaafa ee iska daaya dhibkii loo geystay min alkafri baa laga keena waa qarinta ina daalika kaasi sabirka iyo iska dhaafidu la min cazmi alumuur umuuraha kuwooda la waajibiyey bay ka mid yihiin la min cazmi alumuur umuuraha kuwooda la doonay amba la waajibiyey bay ka mid yihiin la min alumuuri lmashkuura umuraha kuwooda la gooyey amba la waasibiyey ambao la ammaanay intaa waad odhan karaysa marka qofku waa inuu walaagisa iska cafiyo maarkaysa eh, sidaa darteed baa fudayl ibnu cayaab wuxuu odhan jiray haddii qof uga soo astakoodo qof isaga dhibay war iska saamax buu odhan jiray waa niyo walaal iska saamax fa ina alcafwa aqrabu litaqwa ee qofka iska dhaafto ayaa taqwada u dhow wa ilaa farjic ilaa maa maaragtay hadduu yidhaahdo laa yaxtamilu qalbii alcafwa mayd wallaahi ninkaasi xun baan u qaniinay markaas suurtagal maaha inaan daayo hadduu yidhaahdo wuxuu odhanayaa wuxuu ku odhan jiray intafir kamaa amarana allaahu casa wajal ilaahay wuxuu siduu ku faray maaragtay u samee oo maaragtay u argudo haddii aad samayn karayso inaad argoosato oo aad argarkeyga hagaajin karto oonad xadgudu la iman karaynin wailaa farjic ilaa baabi alcafwi fainahu baabun waasic kaasaa ballaadhan qofka muslimka inu waayo waxay culimmadu yidhaahdaan qofka wax saamaxay saaxiibuulcafwi yanaamu calaa firaakihi bileyl habeenkii si wanaagsan baad u dee dilaagodob baa tahay wa saaxibu alintisaari yuqallibu alumuur dadka qofka iska daa dasa iska seexanaysa laakiin wallaahi ninkaasi xun ku galay halkaa kaga dhufata adeegkii o dhan baad tuulamaysaa ma og taladaa ragoogeysaa ma og su-aadda allah wuxu uhi subxaanau wa waman yudlil ka uu lumiyo allaahu alle qofkuu lumiyo famaa lahu qofkaa uma ahaanin min waliyin mid arrintiisa maamula uma ahaanin min bacdihi luminta alle dabadeed min bacdihi ay min bacdi iblaal illaah intuu alla lumiyey dabadeed uma ahaanin wa taraa waad arki nebi muxammedow amba qof yahow qof kastoo lala hadlayaa u surooda aaalimiina baad arki lammaa goorta ra'ow ay arkaan alcadaaba cadaabka markay arkaan baad arki yaquuluuna xaal ay leeyihiin baad arki hal ilaa maraddin celini nala celiyo adduunyadii naloo celiyaa min sabiil dariiq ma u helaynaa iyagoo sidaa leh ayaad arki doontaa xaalad ay baqanayaan taraa waad arki aldaalimiina baad arki lamaa goorka ra'ow ay arkaan alcadaaba ay arkaan yaquuluuna xaal ay leeyihiin baad arki hal ilaa maraddin celin nala celiyo adduunyadii min sabiil dariiq ma u helaynaa wa taraahum waad arki yucraduuna xaal loo bandhigayo ayaad arki calayhaa jahanamo korkeeda ayagoo la joojiyey khaashiciina xaalay yihiin kuwa aamusan baad arki min adulli dulli daraadi shuuc way aamusana khaashicin xaalay yihiin kuwa aamusan baad arki ayaa la badhigi naarta min adulli dulli daraaddeed yanduruuna way ku eegi doonaan min barfin in xaggeed bay kaa eegi doonaan khafiyin qarsoon yanduruuna xaal ay kaa soo eegayaan baad arki min barfin in khafiyin lubidsan yacnii haddii qofka laysugaa direeya adiga masalan haddii lagu soo qabto oo seefta lagu dul keeno waa nadar nadarulmasbuur baa la yidhaahdaa qof la gowracayaa suurtagal ma taha inuu eegi karayo seefta waa soo kala weeye macnaha nadar kasiya isha lafteedii baa qarsoon ma og tahay min darfin khafiy ayay kaa sheegida ilaahay subxaana wa tacaala waa darafkee tuuga ah waa ilbri saasoo kale uma og qaala waxay yidhaahdeen baa la yidhi aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye ina alkhaasiriina ina alkhaasiriin kuwa khasaarooday alladiina kuwa weeye khasiruu khasaareeyey anfusahum khasaareeyey iyo wa ahlihimba khasaareeyey yowma alqiyaama way khasaaroodayaan ehelkoodii iyo naftoodii intaba oo ehelkoodii way waayayaan hadday ka baydhaan naftoodiina way khasaaraysaa oo naar baaday geliyeen guryahooday kulahayn jannadana waa laga dhaxlay alaa hoy ina alaalimiina kuwa daalimiinta ahi fii cadaab cadaab bay ku sugan yihiin cadaabkaasoo muqiim daa'im ah joogto ah wamaa kaana uma ahaanin lahum ayaga min awliyaa'a umay ahaanin kuwa u hiiliya awliyadaasoo yansuruunahum ayaga u gargaari doona min duuni illaahi alla sakadii waman yudlilkuu lumiyo allaahu alla uu lumiyo famaa lahu qofkaa uma ahaanin min sabiil sariiq uu ku hanuunayana uma ahaanin ba allah subxaana istajiiboo adeeca maqla lirabbikum rabbigiin ajiiba min qabli an yaatiya intaanu imanin horteed min qabli an yaatiya intaanu iman horteed ajiiba rabbi yowmun yoom intaanu imanin yowmkaasoo laa maradda ay laa radda celini lahu asaga aanay u sugnaanin min allaahi alla xaggiisa aanay uga sugnaaninoo ilaahay aanu celinayn ma aan sujinin maa lakum idin ma ahaanin min malja-in meel aad magan gashaan min malja meel aad magan gashaan idinma ahaanin yowmaidin maalinta wamaa lakum idiinmana ahaanin min nakiir ay min inkaarin safiraad waxay inkaraysa min inkaar min nakiirin ay min inkaar safiraad wax la yidhah laysa lakum xisnun kaasan ida makanaad ku qarsoontaan xaqiiqadana ma qarin karaysaan baa ilaahay subxaana wa tacaala kalaa laa wasaab soo lagalaama jirto guldara taagay wainaa nagu allaahi subxaana watacaala wuxuu alla yidhi fain acradu hadday jeestaan nebi muxammadow oy xaqa diidaan inay raacaan famaa arsalnaaka kuumaanaan dirin calayhim ayaga korkooda kuugumaanaan dirin xafiida inaad ilaaliso lasta calayhim bimusayid in calayka ay maa calayka intani bimacnaa ma ay maa calayka korkaaga ma aha ina albalaaq ay ina tabliiqa gaadhsiinuun baa ku saaran wa inaa anagu idaa adaqnaa haddaanu dhadhansiinno alinsaana dadka minna xagga yaga haddaanu ka dhadhansiinno raxma raxmad haddaanu ka dhadhansiinno farixa uu ku farxaa bihaa raxmaddaas wa in tusibhum hadday haleesho sayi'atun dhibaato cudur iyo caydnimo iyo fakri bimaa kii sababtiisana ay ku haleesho qadamad ay horu marsadeen aydiihim sida qaalibkaa dembigaa gacmaha ka dhacayla qowlka oo noqon karaaye fa ina alinsaana insaanku kafuur mid basiraad badan weeye kafuur mid basiraad badan oo raxmadda ilaahay dasira wey lilaah alle ayaa iska leh mulku samaawaati waa mubtadiya muaakhara lilahina waa jaraaba turkii waa khabarkii oo xasri buu faa'iideynaya lilaah rabbi baa iskale mulku samaawaati waalardi yakhluqu wuu abuuraa maa yashaau wuxuu soo alle ayaa iskale mulku samaawaati sanaadka waxaa lahaanshahooda rabbi baa iskale iyo waalardi arladaba yakhluqu wuu abuuraa alle maa yashaau wuxuu doono ayaa ilaahay abuura subxaanahu watacaala yahabu wuxuu u hibeeyaa waa siintii kale yahabu wuxuu siiyaa liman qof wuxuu siiyaa yashaa'u uu doono inaasaa hablo ayaa ilaahay siiya oo habla unbuu dhalaa wayahabu wuxuu siiyaa liman midna wuxuu siiyaa yashaa'u uu doono addukuur inama ayuu siiyaa hoygaa isreenaysa ow amase yusawijuhum wuu isugu dhex daraa uu lamaaneeyaa oo amase tusawijuhum wuu isugu dhafaa amba wuu lamaaneeyaa dikuraanaa xaalay yihiin inamo iyo wa inaasaa hablaba oo hablayo inamo wuu siiya wayajcalu wuxuu ka yeelaa man yashaau kuu doonana alla wuxuu ka yeelaa caqiimaa madalay baa ilaahay ka dhiga inahu alle muxuu sidaa u yahay tacliilka istinaafkani wa macna tacliim sababtu maxay tahay caliy allaha ku cilmiga badan weeye qof walba sidaa u munaasibka abaa ilaaha ula dhaqma qadiir waana ilaaha qaadirka kuwaas subxaana watacaala kara inuu midba nooc siiyo marka ilaahay dadkii inisuu qaybiyo afar qaybood weeye afar qaybood ayaa ilaahay ka dhigay mid wuxuu siiyaa hablo keliya midna wuxuu siiyaa inamo mid wuxuu siiyaa labada qayboodba uu isugu daraa midna inan iyo inantoonaba ma siiyo ee ilaahay wuxuu ka dhigaa fayajcalhu caqiiman laa nasla lahu walaa walada lahu yani maha godog uu galay nuhucani karti darana ma aha waa kaa raganimo badan uu kaa diin badnaan karaa uu kaa aqoon badan yahay haddana ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa un baa ku fulay fiman yastaciqu kula qismin caliim qood mid waliba wuxuu mutay baa ilaahay siinaya qadiir calى man yashaau min tafaawuti الnaasi fii dalik fasubxaana alcaliim alqadiir ilahay baa sidaa wax u galay subxaanahu watacaala waa goblan aan cidhib lahayn adigu malhi ilaahay baa sidan yeelay warinkaani ku dhacday lagamama soo jiido inanba nagadaa isku abuurtay adaaba ula tegi soo ma ilaahay ba subxaana watacaala arrintan maamulay oo qofka mu'minkii ee ilaahay rumaysani waa in ogaado bini aadamka sidaa ilaahay sidaa ka u galay inuu allah yahay subxaana watacaala sananama siinaya kanuhabla siinaya saasa kaeeg la gurso buu kule ta kale yaa u dambaana garantiinyaa ku bixinaya inay namaun dhalayso laa wallah ilaahay baa ale subaa macnaa guursado nutajicuhu waa tirtirsananaa in guurka la Eh, ma arkaysa laakiin inamay dhali weyday ma aha arrin midkiinna ma samaynayo maaragtay warshad ilaahay baale subxaana watacaala malag buu diraa malagaas uu sheegaa ilmahani markuu hawaynkani noolahan yari markuu meesha galay hawayn ayaa la yidhahdaa macuusa waa nasyaraha ayaa ilaahay wuxuu diraa malag malagaasaa ilaahay wuxuu doono yidhahda amba wey weeye ah, waa sacii ah, waa xaunteeda zakar ambaba waa unsa allah wuxuuri subxaana watacaala wamaa kaana uma ahaanin libashar qofna umaba ahaanin laa yenbaqi maqaamaatu lwaxyi buu ilaahay kaga hadlayaa halka ilahay dhinaciisa marka loo eego siduu ugu waxyooda addoommadiisa rususha ah wamaa kaana uma ahaanin libasharin qofna uma ahaanin an yukalima inuu la hadlo ku qofka ah allaahu alla inuu la hadlaa qofkaa umay ahaanin ilaa waxyaa waxyi ilaahay inuu kula hadlo mooyaane aw amase oo rasuul uu soo diro mar waxyi aw amase min waraa'i xijaab teed xijaab dabadii inuu kala hadlo mooyaane si nabiyullaahi muusa ilan ilaahay ma arkayn laakiin wuxuu maqlaya hadalka ilaahay aw min waraa'i xijaabin teed amba dardi dabadii inuu kala hadlo xijaab dabadiinu alla kala hadlo mooyaane aw amase yursila inuu u diro rasuula rasuulkan kale waa malak ow amase yursila inuu usoo diro qofka rasuula malag inuu usoo dira mooyaane malag uu waxyiga ugu soo dhiibo oo fa yuuxiya uu waxyoodo markaa malagaasi fayuuxiya uu waxyoodo biidnihi ay biidni illaah ilaahay idankiisa uu ku waxyoodo maa yashaau alla wuxuu doono maa yashaa wuxuu doono inahu alla caliyun allaha sareeyo weeye subxaana wa halkanay munaasib ku tahay waa culuwi xakiim waana allaha aan qaldanin ila wahyi baa jiro oo xikmad baa marka maqaamaat ulwaxyi qaybo ka midaa ilaaha inoo sheegay ilaa waxya culimmada qaarkood waxay leeyihin mar rasuulka qalbigiisa ayaaba lagu tuuri jiray fii rawci nabiyi sal alla alay wasalam waxyan laa yatamara fiihi anahu min allahi caza wajal waxyi ayaa ilaahay kusoo tuuri jiray oo markaa aan rasuulka laga shakiyaynin inuu waxyi ahaa sida xadiiska ku jira fii saxiix ibni xibbaan uu tilmaamayo sayma kasiirka uu sheegay raximah allahu tacaala yani waa nooc iyada ka mida ilaahay qalbigoodana ku soo suuray aw min waraa'i xijaabi waa siduu nabiyullaahi muuse ula hadlayba weeye ma arkaysaa wasi rasuulkuna lahaa maa kallama allaahu axada ila min waraa'i xijaab wa inahu kallama abaaka kifaaxa wa jaabir cabdilaahi aabbaha buu ilaahay lo hadlay laakiin hadalka ilaahay uula hadlay saamir ilcasmaahi aabihii so waxyi ma ahayn ilaahay subxaana watacaala baa si toosa ula hadlay weeye waayo aabihii uxud baa la dilay arrintanna dee caalamkeenna kamay dhicina waxay ka dhacday caalamulbarsax ayay kaga dhacday alla hadalka ilaahay la hadlay aayaadkuna waxay ka hadlayaan fi dunya adduunyada marka la joogo sida ilaahay dadka ula hadlo ayuunbaa waxaan jeedaa rusushiisa ula hadla ayuunbaa sidana ow amase yursila rasuula fa yuuxiya biidnihi oo fa uu waxyoodo markaa rasuulkaasi biidni biidni illaahi maa yashaa sii jibriilba calayhi salaatu wasalaam iyo qaybkii oo min almalaa'ikaiba ay ugu soo degi jireen ambiyada ilaahay inahu caliyun xakiim caliyun caliim khabiirun xakiim ilaahay saasa subaan wakadalika sidaa aan kuugu wakadaalika sidaaan ugu waxyoonay rususii kaa horaysay ayaa awxaynaa aanu ugu waxyoonnay ilayka adiga aanu kuugu waxyoonnay ruuxaa nolol waxyi aanu kuugu waxyoonnay min amrinaa annaga amarkayaga ka mida ah. oo meesha waxaa jira waxa la yidhaahdo alkhalqu waalamru aayaadka loo deliishado qur'aanku inaanu makhluuq la ahayn waxaa ka mid mida ah, alaa lahu alkhalqu waalamru ilaahay baa subxaanahu watacaala iskale maaragtay abuuridda iyo amarkaba marka alamru waxyigu waa min amri illaahi subxaana wa tacaala marka amrigu khalqiga maaha ah, wakadalika ay wakamaa waxaynaa ilayk ayaa lagu waxyoonay rususii hore ayaa waxayna anugu waxyoonnay ilayka adiga ruuxaanu kugu waxyoonnay nolol waxyigiibaa ruux ah. ah min amrina amarka ee kamid ayaanu ah kugu waxyoonnay amba min amrina yani alqur'aan aabaska salli ku leeyahay allah wuxu uhi subxaanahu wa tacaala maa kunta maadahay nebi muxammadow tadrii maa kunta maadahay tadrii kii og amba yaqaana mal kitaabu kitaab wuxuu yahay maada qoon oo maaragtay allah sidaasuu subxaanahu wa tacaala mal kitaabu wuxuu yahay maada qoon wala aliimaanu iimaan wuxuu yahayna maada qoon bimacnaa cala tafsiil kala degdegidda ilaahay u jideeyey firqur'aan siduu kugu caddeeyey iimaanka salaad maada qoon soomkiisana soom maada qoonin sakada noocyada loo bixinaya maada qoonin salaadaha maada qoonin cala tafsiir wala liimaanu maada qoon walaakin jacalnaa waxaanu ka yeelnay ka dhignay baa ilaahay subxaana wa tacaala hu qur'aankan nuura nuur baanu ka dhignay baa ilaahay walaakin jacalnaa waxaanu ka yeelnahu qur-aanka nuura baanu ka dhignay nahdii aanu ku hanuunino nuurkaasoo nahdii aanu ku hanuunino bihi isaga man nashaau kaanu doonno oo min cibaadina addoommada saas ka mid ah wa inaka adigu nebi maxamadow latahdii waxaad ku hanuunisaa dadka ilaa siraad dariiq baad ku hanuunisaa dariiqaasi oo mustaqiim toosan alkhuluq almustaqiim markaasaa ilaahay fasira dariiqa toosan waa kee siraad illaah ilaahay dariiqiisa ayaad ku hanuunisaa siraad illaahi baad ku hanuunisaa haddaba hidaayadani maxay tahay waayo rasuulka abudaalib oo kale markuu la jeclaa iimaanka ilaahay wuxuu uhi innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa halkana ilaahay wuxuu usugayaa rasuulku inuu hidaaya leeyahay kan ilaahay rasuulkiisa usugaya sugaya waxaa la yidhahdaa hidaayat dalaala wاlibshaar waa cadayn xaqa ilaahay caddaynaya subxaana wa tacaala allah wuxu uhi subxaana wa siraad illaahi baad ku hanuunisaa allah dariiqiisa alladii allaha ka siisa rabiljaalaalaha alladii allaha lahu isagu iskale sareeg waa qabarkiimuka meeshan cid aan waxbad ku lahayn waxkaha ka weydiisay alladii allaha low isagule maa fi samaawaati saasa waxa ku jiraba ilaah iskale iyo wamaa fi lardi arlada waxa ku jiraba khalqii alaahoy ila allah alle xaggiisa ayuunbay tasiiru u ahaan doonaan alumuuru arimuhuna alumuur arrimuhuna alle xaggiisunbay u ahaan doonaan dabadeedoo markaasaa ilaahay kala saari doonaa subxaanahu watacaala maarkiisa bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu sukr makiya weeye aayaadkeedu waa sagaal iyo siddeetan aayadood suuradda sadexiya faraasanaad weeye bismi illaahi araxmaani araxiim xamiim allahu aclam bimuraadi ilaah ugu dhaaranaya subxaana wa tacaala waxaan ku dhaaranayaa kitaabkiisan oo ilaahay kalaamkiisa ah waalkitaaba kitaabka ayaan ku dhaartay almubiin cad ay albayin baad odhanaysaa almubiin cad baan ku dhaartaye albayin alwaadix saabka cad baan ku dhaartaye macnihiisa ayaa waadixa xaashiyahan aad laga hadli maayo inaa anagu xaashiyahan waa makhluuqa inaa anagu jacalnaa waxaanu ka yeelnay hu kitaabkan qur'aana mid la akriyo qur'aana mid la akriya baanu ka yeelnay carabiya ah oo luqa fasiixa macnaheeda la faa'iyo lacallakum tacqiluun si aad u fahamtaan baanu uga yeelnay ay lishay tacqilu wa inahu kitaabkan qur'aanka ahi ilaahay wuxuu caddaynayaa subxaana watacaala sharafuu leeyahay fii ummi alkitaab kutubta asalkooda ayuu ku sugnaaday ay fii lawxi maxfuud fii ummi lkitaabi buu ku sugnaaday kutubta asalkooda ka ugu roxa maxfuudka ladaynaa agtayadana ay cindanaa agtayadana la caliyun mid sarreeyo weeye kitaabkan xakiim ay muxkamun la sugay ilaahay baa kitaabkiisa ammaana qur'aankani fii ummulkitaab eslari maxfuudi buu ku sugnaaday ladaynaa agtayadana ay cindanaa la caliyun mid sarreeyo weeye duu makaanatin cadiima iyo sharaf iyo fadli buu leeyahy xakiim ay muxkam mid la sugay weeye wuxuu ka bari yahay qalab iyo leecsanaan dhammaan baa waxaa ku jira erayadan tambiih ilaahay nagu baraarujinayo calىa sharafihi wa fadlihi qur'aankani uu leeyahay inahu laqur'aanu kariim fii kitaabin maknuun taasuu la macno yahay afa miyaanu ka haynayn cankum xaggiinna miyaanu ka haynayno addikra wuxuu sheegidda miyaanu xaggiinna ka haynayno safhaa hayn miyaanu ka haynayno macnaha waxbaanu idiin sheegaynaaba allah leeyahy subxaana watacaala oo culimadu aqwaal dhowra bay ku leeyihiin oo qaarkood waxay yidhaahdeen afataxsabuuna ma waxaad u malaynaysaa eeg afataxsibuuna ma waxaad u malaynaysaan an nadriba inaanu ka hayn doonno cankum xaggiinna addikra inaanu ka hayn doonno wahyigan safhan hayn inaanu ka hayn doonno markaasaad u malaynaysaa oo bimacnaa aanaan idi cadaabi doonin ma arkaysaa haddii aad samaysaan hadday aad samayn weydaan waxaanu idin farayno manaa waa idinku ciqaabi doonaa wey qataada wuxuu leeya wallaahi low ana hada alqur'aan irufica xiina markay celiyeen ee waxay noqon lahayd ilaahay subxaana wa tacaala in ma arkaysaa uu addoommadiisa ku ciqaabo oo qataada oo kale haddaynu qaadanno wallaahi ana hada alqur'aana rufica xiina raddat alawaa'ilu haadihi alumma markii u horraysaba hadday odhan lahay qaadan markay celiyeen haddii la kor yeeli lahaa way halaagsami lahaayeen laakiin ilaahay baan waxayda joojinaynin oo keenaya oo dadku waxna faraya waxna amraya weeye afanadribu qad sidaa dheh afanadribu ma waxaanu ka haynaynaa cankum xaggiinna addikra miyaanu ka haydaynaa aanku oo waanu toojinaynaa safxan toojin miyaanu ka toojinaynaa an kuntum ay an kuntum inaad ahaateen in kuntum labada laakido shardiya an kuntum ay lian kuntum inaad ahaateen daraaddeed miyaanu uga haynaynaa waxyiga qawma duun musrifiina baxay oo musrifiina xadgudbay ma arkaysa marka dikrulxakiim alqur'aan weeye marka ilaahay subxaana wa tacaala walow iyagu mushrikiinba ha noqdaan xadgudbaye e ilaahay haddana waxbuu amrayaa ou farayaa waxaanu hanuunin doonaa cidda uu hanuunin u qadaray inta kalena ilaahay wuxuu ku oogayaa hujada marka waxyigii ilaahay ma toojinayo subxaana wa tacaala ma toojinaayo allah wuxuu yihi wa kan badanaayo badana kam khabariyaa la yidhaahdaa cibaaraduna waa litaktiir wa kam in badan oo badan badasa in badan ayaa arsalnaa aanu diray amba wa kan badanaayo badanaa arsalnaa intaanu diray min nabiyin aanu diray fil awalina ummadihii hore aanu u diray bal bini aadamku siday ahaayeen bal eeg ilaahay rasuulkiisu samirsiinaya wuxuu samirsiinayaa qofka soo daaciya oo dadku mar kala hor yimaadaan carqalad iyo madax adag inaan ku quusan yani diidmada dadku ay xaqa qaadan laayiin kuma tusayso waxaad wadaa inaanu xaq ahayn maxaad u malaynaysaa nebi dhan oo ilaahay diray baa imanaya qiyaamaha walaysa macahu axad ayadoon qof keliya aanu la socon ummaddu ilaahay u dahay wamaa yaatiihim uma imanin baalay wamaa yaatiihim uma yimaado hadalkiiba baa laga dhigay waa rususa ilaahay dadku siday ula dhaqmeen wamaa yaatiihim uma yimaado iyaga kuwa hore uma iman min nabiyin ay nabiyin ninkani waa sila waana faacil wamaa yaatiihim uma yimaado min nabiyin ay nabiyun nebi uma yimaado ilaase hadduu u yimiba nebi kaanuu waxay ahaayeen ummadihii hore bihi rasuulka yajtaasi'uuna kuwa ku dheeldheela way ku dheeldheeli jireen wuxuu sideen bay qaadeen way quursadeen dabadeed maxaa dhacay fa ahlaknaa waanu halaagnay ashadda qaar ka daran baanu halaagnay minhum kuwan adiga ku beeninaya nebi muxamedow babsha xagga awoodda kuwan qaar ka daran baanu baabinin la ilaha ley fa ahlaknaahu waxaanu halaagnay ashadda kuwa ka daran minhum kuwan adiga hadda ku beeninaya qaar ka daran babsha xagga qabashada wamadaa wuu tegay mahalu lwaliin kuwii hore sifadooda sida ilaahay u baabiyey amba simahooda wamadaa wuu tegey masalu lawaliin kuwii hore warkooda wuu tegey ay sifatuhum sifadoodii baa tagtay amba sunnahoodii baa tegey amba ciqaabkoodii baa tegey amba cibradoodii baa tagtay intaba culimmadu way ku fasireen wajcal lahum salasa wa masalan lilaakhariin saasa ilahi subxana kasmo allah wuxuuri subxaanah watacaala wallahi lain sa'alta haddaad weydiisto nebi muxammadow oo aad tidhaahdo man kumaa khalaqa abuuray assamaawaat sababta yaa abuuray waalarda yaa abuuray layaquulanna waxay odhan doonaan oy odhan doonaan oy odhan doonaan sidaas ereygu noqonaya khalaqa waxaa abuuray hunna samadan iyo arladanba alcasiizu cizadiiba ilaahay u sugayaana bale alcasiiz allahaan cidina ka adkaanin baa abuuray bay odhan doonaa alcaliim ee cilmiga badan allahaasa abuuray bay odhanaya yani nimankani waxay yaqaaneen tawkiid rububiya ayay yaqaaneen marka maantao dhan dadka inaad ku qadcisan maaha ilahay waa ka samada abuuray waa ka dhulka abuuray waa ka cirka abuuray waa ka ku abuuray kula waaxid yaclam macnaha ma aha looma baahno waa laga tegayaa abadan oo tawxiid rububiya haddaad kafirto waad kufriyaysa lahu muhimatuhu laakiin waxaa loo baahan yahay dadkan in lagu xiro ilaahay lana baro tawxiid luluhiya iyo tawxiid asmaai wasifaat si ay dadka inuu noqdaan kuwo ilaahay ugu xiran haddaanu qofku garanaynin bama macna alcasiiz falilaahi alciza cisadani maxay tahay ilahay leeyahay lahu alcilm cilmigiisu intee la koobi karaya siduu yahay ma markaa qofka mu'minki waa inuu ogaado dadkana la baray inay ilahay ku xidmaan marka ilaahay markuu leeya wala yusalta man khalaqa asamaawat culamadu waxay yidhahdaan wa adila adilatu tawxiid yani waxaa la doonayaa in hubsan lagaga dhigo maadaama ay yaqiinsan tihiin ilaahay ka intaa abuuray inuu yahay limaada tacbuduuna ayrahu maxaa ilahay keyrkiisa u caabudaysaan ilahay keligi o caabudaaya xubku ku yahay ma ogta ee macnaheedu maaha intaana qofka ku filan abadan abas yadaa abilahab ma og tahay ilaahay subxaan markaa abulahab la yidhaahdo waa u yaqaanay intaas wamaca daalika maa nafac waxba uma koray le waxa uu diiday ilaah rasuulkiisa waxa uu diiday inuu ilaahda keligii leeya waxa uu diiday uluuhiyadii maarkis alladii allaha ayaa abuurayba odhan doonaan amba huwa alle qadar fikadaha huwa alle alladii midka weeye jacala ay khalaqa abuuray amba jacala yeelay lakum idinka idinka yeelay lakum dadku ilaahay u abuuraya maarkiisa alarda arlada idinka yeelay mahdaa sugul ilaaha idinka yeelay gobol aa ku seexataa lihaadaana waa la akriyaa wajacala yeelay lakum idinka idin yeelay fiiha arlada dhexdeeda subula dariiqyo wadooyin aad martaan subula dariiqyo lacallakum tahtaduun ay likay tahtaduu si aad ugu hanuuntaan ood u gaadhaan halkaad doonayseen lacallakum tahtaduun si aad u gaadhaan halkaad doonayseen wa huwa alle alladii midka weeye nazala dejiye min asamaa'i samada xaggeeda ka soo dejiye maa aabiyo biqadar qadarna ku soo dejiya ilaahay subxaana watacala mufasiriinta qaar baa waxay leeyihiin ilaahay samada roobka uu ka soo dejiye waa qadaran yahay laakiin wuxuu u kala badiyaa un jiidaha oo marbee tanuu badsanaysaa mar kaleena qadar idinka idin anfaca mararka qaarkood ciqaab markay dadku la yimaadaan qadar ilaahay subxaana watacaala uu ku kardaasho oo duufaan iyo balaayo uu kaga dhagaayuu kusoo dejiye biqadar fa ansharna waxaanu ku faafinnaa bihi roobkaasi balda arla fa ansharnaa waxaanu ku noolaynaa bihi roobkaasi balda arla ayaanu ku noolaynaabaa ilaahay subxaana watacaala mayta dhimatay abaarsatay oo baabaaday ardan mayta falamaa jaaa almaaaha almaau sbasat warabat waanbasat min kuli zawjin bahija sidaasumbuuna alla wakadaalika sidaa ilaahay u soo nooleeya dhulkii baaba'ay ee labada imrood kaa soo dhacayeen alla u nooleeyey kadaalika sidaa rabbi u nooleeyey ayuunbaa tufrajuun idinkana laydin soo saari doona waladii allaha huwa alla allaaladinka weeye khalaqa abuuray alaswaaja lamaanaha amba anwaacda kullahaa dhammaantoodba ayaha abuuray weeye subxaana watacaala oo wajacala yeelay lakum idinka idinka yeelay min alfulki doonyaha xaggooda iyo maraakiibta iyo walancaami xoolahaba maa tarkabuuna waxaad kortaan maa tarkabuun waxaad fushaan awrkibaaaaa muxuu laydinku abuuray u koraysaan litastawuu si aad u fuushaan calaa duhuurihi markaasaa munkor laga dhigay damiirkii calaa duhuurih kaa lasoo sheegay dhabaradiisa si aad u fuushaan uma dabadeed markaad kortaan ee tadkuruu aad xustaan amba aad xasuusataan nicmata rabbikum rabbigii nicmadiisa aad xasuusataan ida stawaytum markaad kortaan calayh alxamdulilah ilahay ku saar ida stawaytum markaad kortaan calayh oo wataquulu aad tidhaahdaan iyo maara uma tadkuruu ay litadkuruu si aad u xustaan baa ilaahay idinku sakiray nicmata rabbikum ida stawaytum calayh wataquulu walitaquulu si aad u tidhaahdaan baa ilaahay idinku sakiray subxaana aladii allihii baan xumaan oo dhan ka beri yeelaya allihii ayaan xumaan oo dhan ka beri yeelaya sakhara layliyey lana annaga noo sahlay haadaa kan wamaa kunnaa maanaan ahaaneen lahu kan muqrimiina kuwii kaa haddaan ilaahay noo sahlay wa innaa annagu ilaa rabbinaa rabbigayo xaggiisa u lamunqalibuuna kuwii u noqon baanu nahay sidaana tidhaahdaa adkaarta waad garanaysaa ma ogtahay lagu furo subxaana aladi markaad gaadiidkaaga asfusho amba dameen raro amba aw raro amba gaari kala jideen rare eh markaad karto waa inaad allahu akbar allahu akbar allahu akbar dabadeeta aad tidhahdo subxaana aladii sakara lanaa hada wamaa kunna lahu muqrimiin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun dabadeeta rasuulku wuxuu odhan jiray allahuma ini asaluka fii safari hada albira wataqwa wa min alcamali maa tarda allahuma hawin calayna safar laakiin taad ku socotaa fays baan ku socdaa kanaan ku gaaraya abadan ibcasira kuri wa kufru binicmati illaahi wey aad bay khatar badan tahay ilaahay ugumaa sukriin casirad maynoo haysa kan abadan wa jacaluu waxa u yeeleen lahu alle mushrikiintii min cibaadi xagga addoommadiisa waxay uga yeeleen juz-a walad ilaahayba wax dhalay bay yidhahdeen kufuurka ugu wanaagsani juz-a walad in la amba waxaa tidhaha qayba uu yeelay ina alinsaana dadku siduu u badan yahay lakafuur mid basraad badan weeye mubiin oo ay cabbahay basraaddiisa am ittakhaduu ay bale eh, am ma wuxuu yeeshay alle mimaa xaggiisa ma wuxuu ka yeeshay yakhluqu uu abuurayo banaatin hablo war ilaahay markaad leeyihin habluu dhaleanba malaa'igtu waa banaatullah ma ilaahay baa sidaa sameeyey am ilaahay ma wuxuu ka dhigtay mimaa sii xaggooda yakhluqu uu abuurayo banaatin wa asbaakum idinkana ma wuxuu idiin dooray bilbaniin inamadan in idinkana idiin dooray warwar qismo xuntaas waidaa bushira haddii loogu bushaareeyo axaduhum mid ayaga ka mid a ah, bimaa kii haddii loogu bishaareeyo bimaa qofkii ilmihii haddii loogu bushaareeyo daraba uu yeelay axadku daraba uu yeelay biraxmaani ilaaha raxmaankaa masalaa uga yeelay uu leeyahy ilaahay baa ilmo yeeshay dalla wuxuu ahaan doonaa kaa wajhu wejigiisu wuxuu ahaan doonaa miswaddaa mid la maroobeeyey walxaal huwa uu yahay kadiim mid cafursan yahay kadiim uu yahay cafursan isagii baa war oqolay markaasuu leeya ilaahay ajacaluu qadar marka ajacaluu ma waxay u yeeleen alle aw jacaluu waidaa bushira haddii loogu bishaareeya axaduhum midkood bimaa haddii loogu bishaareeyo daraba wuu yeelay axadkaasi liraxmaan uga yeelay masala uu leeyahay ilaahay baa wax dhalay ila waa masalu masalan dalla wuxuu ahaan doonaa axadka wajhu muswaddan mid la madoobeeyo walxaalu wayahay qadiim awdani ma og tahay waa mankan ayaa fii maxalli nisbo yaalla saas marka awa ma waxay u yeeleen alle man ma waxay uga dhigeen awa ma waxay uga yeeleen man mid mid miyay alla uga dhigeen yunasha'u la koriyo yunashau la barbaariyo filxilyati lagu dhex barbaariyo qurux lagu koriyo waa inan oo wahuwa isagoo fi lkhisaani fi lkhisaan dooda fi dooda dhexdeedana hayru mubiin mid caddeeyo kayrkii ah makaas ayaa alle u yeelayahay wajacaluu waxay ka yeeleen almalaa'ikata waxay ka dhigeen aladiina malaa'igta hum ayagu cibaad araxmaan cinda araxmaanina waa la akriyaa waa halkii u kalfugin qira'aadka cinda araxmaani ilaah raxmaankaasiisa ah wajacaluu malaaikata waxay ka yeeleen aladiina malaaigta hum ayagu cibaad raxmaani ilaaha raxmaanka addoommadiisa inaasa habla ayay ka dhigeen ashahiduum yay joogeen khalqahum malaaigta abuuritaankoodii magada goobjoogka ahaa markuu rabbidee ka dhigayo waxan ay sheegayaan fatuktabu waa la qori shahaadatuhum baa la qori baa ilahay subaan wayus'aluun waana la weydiin waa shahaadatu suura waqaaluu waxay idhaahdeen low shaaa araxmaanu ilaaha raxmaanki hadduu dooni lahaa inaanan maa cabadnaahum maanaan caabudnayn hadalku dhinaca waa ka sax laakiin waxay u jeedaan gaalnimadaa ilaahay raalli ka yahay hadday qadarka ula jeedaan ilaahay waxaanu qadarin da meesha kama dhacaan laakiin iyaga waxay u jeedaan shirkigan iyo xumaantan ilaahay baa raalli ka ah maa lahum ayaga uguma sugnaanin fii hadalka sidaasa min cilmin ay cilmun oo cilmiga ugu sugnaaday ma jiro in hum ay ma hum ayagu may ahaanin ilaa yakhrusuun kuwo wax kiyaasaya mooyaane laa ilaa yakrusuun kuwa been sheegaya ma karsigu waa qiyaas aan xaqiiqa kudhisnayn am aataynaahu fala aataynaahu ma waxaanu siinay kitaaba miyaanu siinay min qablihi kitaabkan hortii ma kitaab karka u fasaxayo ayaanu siinay min qabli kitaabkan hortii oo fahum ayagu bihi kitaabkan aanu siinay mustamsikuuna kuwi haysamiya oo fahum ayagu bihi kitaabka mustamsikuuna miya haystaa kitaab kale heleen bal ma hayaan kitaab horena ma jiree qaaluu waxay yidhaahdeen ina anagu wajadnaa waxaanu hellay aabaa'anaa un baanu hellay calaa umma diin korkeeda iyagoo ku sugan calaa ummatin ay calaa milla diin ayagoo korkeed ku sugan un baanu hellay wa inaa anaguna calaa aahaarihim aabbayaasha iyo raadadkoodii ayaa muhtaduunana lagu hanuuniyey wakadalika sidaa walamru arrinku kadalika sidaa wey ma arsalna maanaan walamru arrinku kadalika sidaa wey ma arsalna maanaan dirin nebi maxameda min fii qaryatin qolo umaanaan dirin min nadiir ay nadiira mafcuul weeye min nadiirin ay nadiira mid udiga umaanaan dirin ilaase haddaanu u diray qaalo waxay yidhaahdeen mutrafuu kuwii loo nicmeeyey mutrafuuhaa magaalada amba qaryadaa kuweedii loo barwaaqeeyey waxay yidhaahdeen inta ladan baa ugu darane inaa anagu wasadnaa waxaanu soo gaadhnay aabaa'anaa baanu soo gaadhnay calىa ummatin baanu ku soo gaadhnay diin wa inaa anaguna calىa aahaarihim aabbayaasha iyo raadadkoodii muqtaduuna kuwii ku dayan baanunaa subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa